bsmi اllah الرحman الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrx lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdة min lisaani yfkahu qowlي qaala naadimu raximh اllah wain taqul ayna alamiiru jaalisu wafii finaayi daari bishrun maa'isu fajaalisun wamaa'isun qad rufica waqad ujiiza الrafcu wالnasbu maca وkda in qulta زayd lumth وkhاld ضربth وضمth فالرفع فيه جائز والنصب كلاهma dلت عlyه الكتب وكل ma جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فالفاح إذ تعريب فهو الفاعل نحو جرى الماء وجار العاamل وواxid الفعلا mع الجماعة kaqwlهم sara الرiجاaل sاacة وin تشhا فزيد عlyه tاء نحو اشتكت cratna الشتاء وتلحق الtاء على التحقيق بكل ma تأنيثu حقيقي kaqwlهم جاءت سعاad ضاحكة وانطلقت نقات هند rاtikة وتكسر الtاء بلا محالة في مثل qad أqبلت الغزالة waxaynu kusoo guda jirnay baabkii baab lmubtada wlkhabri mubtadaha iyo khabarka ayaynu ku dhex jirnay wain taqل ayna alamiiru jaalisu wafي finaaءi daari bishr maa'isu fajaalisu wamaa'isu qad rufica waqad ujiiza الrafcu wالnaصb ma baabkana wuxuu calaaqala leeyihin waa labadan bayd dee mubtadiya khabarkii laakiin waa inaynu fahamno marka hore muxuu ka warramaya labadan bayd maxay ka warramaya ta'siil lmasala waa inaynu fahamno marka ugu horeyso awalan waxaynu helnay mubtade mubtadaha aynu helnay waxa weheliya daraf iyo ismi nakira ama waxaynu helnay mubtade mubtada waxa weheliya jaariye majruur iyo ismi nakira ismiga nakirada iyo darafka iyo jaariye majruurka mid kasta oo kamidiina inuu khabar noqdo usuubadaa see loo icraabaya marka see la yeelaya ma fahanteed masaladu waa sidaa waa maxay mubtada aynu helnay mubtadaha aynu helnay waxa weheliya daraf iyo ismi nakira ama waxaa maheliye jaariye majruur iyo ismi nakira ismigan yaalla meesha iyo jaar iyo majruurka iyo darafka mid kastoo ka wuxuu u suubadaa inuu noqdo khabar saynu la dhaqanaa marka intaasu ka warramaya calaa ra'yi sibawayhi walkuufiyiin wuxuu leeyahay darafka iyo jaar iyo majruurku ay horeeyaan oo ay ka horeeyaan ismiga iyaga ha laga dhigo khabar ismigana hal xaaleeyo hadii ismigu uu horeeyo ismigana kiradii jaar iyo majruurka iyo darafku ay dambeeyaanna jaar iyo majruurka iyo darafku hal xaaleeyo ismigana khabar ha laga dhigo ra'yoogu iyagu waa sida culimada kale iyagu khilaafsayin waxay leeyiin labada qolbay ku banaayen waa wajaas tusaalaad ku fahmiyeeg wain taqul haddii aad tidhaahdid alamiiru amiirkii jaalisun mid fadhiyo weeyi maquulan xaalo uu yahay mid la odhanayo fiihi amiirka dhexdiisa ayna makaankee wa fii finaai daari daarta ardaageeda xaalada uu ku sugan yahay bishrun ninkii bishir maa-isun mid cadhaysan oo luqunlaaban weeyi fa jaalisun jaalis wa maa iyo maa qadru ficaa labadoodaba waa la guday waqad ujiisa dhab ahaan waa la baneeyey alrafcu rafca ayaa la baneeyey wanasbu nasbana waa la baneeyey macan xaale ay baa la baneeyey wada jir labadooda an fahni ma tusaalahaati an fahno maxaan idin meesha yaala mubtadaha yaalla waxa uu heliyaa iyo ismi nakira ama waxa uu heliya jaar iyo majruur nakira tusaalaha u fiirso alamiiru waa mubtadihi maxaa uu heliya laba daraf iyo ism nakira wa fii finaai daari bishrun naa'isun bishrun waa mubtade maxaa weheliya jaariyo majruuriyo iyo ism nakira soo ma u fiirso darafka iyo ismiga labada mid kastaa wuxuu usuubadaa inuu khabar noqdo jaariyo majruurka iyo ismiga meesha yaallaa labada mid kastaa wuxuu usuubadaa inuu khabar noqdo saynu nidhaahnaa calaa ra'yi sibaweyhi walkuufiyiin hadduu horeeyo darafku u fiirso hadduu horeeyo darafku maxaa la samaynayaa iyo jaari majruurku hadday horeeyaan iyaga khabar laga dhigi ismigana maxaa laga dhigi nakiro ayn alamiiru jaalisan oo kale ayn alamiiru jaalisan oo kale saasuu ku wadaa eega sidan eega sheekhan uu qora xitaa laakin muxuu u nasbin waayey waa daruuratu nadmi waa daruuratu nadmi waayahay wa fii finaa'i daari lafteedana wuxuu ku leeyahay khabarkia laga dhigo bishruna mubtadiyo muahara maa isana ha la xaaleeyo waa sidaa ra'yigooda laakiin culimada kale waxa ay leeyihiin jaasa wajaasa kaad doontid ka dhig khabar kaad doontidna ka dhig xaalo hadaba hadan xaalayno muxsuu noqonaya eyna waxaynu ka dhigi karnaa khabar ka dhig alamiruna waa mubtadiyo muahara jaalisanna xaalaynu ka dhigana xaalo ayaynu ka dhigana waxaynanu ka xaalaynaynaa eyna waa daraf soo darafkaasi ma taxalluqayo darafkaasi ismiga ku tacaluqayo ismiga ku istitaaran baa laga xaalaynaya waan fahnima wa fi finaai daarina waxaan ka dhiganaa khabarkii soo taqadumay bishruna waa mubtadiy oo muahara maaisuna maxaan ka dhiganaa ya xaalaan ka dhiganaa laqmadii maxay noqon wain taqul haddii aad tidhaahdid ayna makaankee ayuu ku sugnaaday alamiiru amiirkii jaalisan xaalo u yahay amiirku mid fadhiya wa fii finaai daari daarta ardaageeda ayuu ku sugnaaday bishrun ninkii bishir loodhan jiray maaisan xaalo uu yahay mid cadhaysan anfaanima waa iyadii oo martay waa ind halkaasaynu marina sooma de waaad ka waxaad samayn kartaa waad odhan kartaa ayna xaale wa fi finaa'ina labadaba xaale labada jaari majurka iyo darafka maa'isun iyo jaalisunna khabar ka dhig oo rafci saxiix markaa darafka halkaad ka xaalayn jalis ismi faacil weeyaan ma isna waa ismu faacil soo ma way camal falan de soo ma ismiga ku istitaaran damiirka ku muxuu noqon wain taqul haddii aad tidhaahdid alamiiru amiirkii jaalisun mid fadhiyo weeyi maquulan xaalo yahay mid la odhanayo fiihi amiirka dhexdiisa ayna makaanke wa fii finaai daari daarta ardaageeda xaalad ku sugnaaday bishrun ninkii bishir maaisun mid cadhaysan weeyi fajaalisun jaalis wa maaisun iyo maais dee qad rufica labadooda waa la rafciyey maxaa lagu rafciyey khabarnimaa lagu rafciyey waqad ujiiza waa la baneeyey alrafcu rafca la baneeyey lagu rafciyo maxay khabarnimo wanasbu nasbana waa la baneeyey lagu nasbiyo kii la nasbiyaba xaalanimo macan xaale ayin wada jir labada bidood faandeen maaha maxaan idin idhi khulaasadoodu waa maxay mubtadaa yaala mubtadaha dharaf iyo ismi nakira ama jaar iyo majruur iyo ismi nakira jaar iyo majruurka iyo dharafka iyo ismiga meesha yaalla mid waloo ka midiba wuxuu usuubadaa inuu noqdo khabar maxaa la samaynayaa laba alaabood baa kuu banaan inaad dharafka iyo jaar iyo majruurka aad khabar ka dhigtid ismigana aad xaalaysid inaad ismiga khabar ka dhigtid jaar iyo majruurka iyo dharafkana aad xaalaysid mana basideen waa iska fuday icraabkoogana waa iska fudud yahay wax in daar waa la ina bizinati kitaab waa sacatun amaama daar waa ballaarhka ku sugan daaradda horteeda mais bimacnaa khadbaan baa loo jeedaa oo qaamuuska waxa ku sugan maasa calayhi ka manaca idaa hadiba oo marka uu cadhoodo maasa baynahum waa idaa afsada marka uu fasaadiyo maisna waxaa la ydhahdaa waa alkhadbaan qofka cadhaysan awinamaam qofka wardadablaha ayaa la dhahdaa wain taqul haddii aad tidhaahdid alamiiru amiirkii jaalisun mid fadhiyo weeyi maquulan xaale uu yahay mid lagu qowlayo fiihi amiirka dhexdiisa ayna makaanke wa fii finaai daari daarta daaradeeda xaalada u ku sugnaaday bishru ninkii bishir maaisun mid cadhaysan weeyi fajaalisun jaalis wa maaisun iyo maais qad rufica labadoodaba waa la rafciyey waqad ujiiza waa la baneeyey alrafcu rafca ayaa la baneeyey wanasbu nasba ayaa la baneeyey macan xaale ay yihiin ayaa la baneeyey ey haadakani baabu ishtiqaali lcaamili caamilka mashquulitaankiisa baabkiisii weeyi can ilmacmuuli kii uu ku camal falay uu ka mashquulo bidamiirihi ay bidamiiri lmacmuuli macmuulka damiirkiisana uu ku mashquulo baabkani waa baabulishtiqaal wuu fudud yahay soo ma aad buu fudud yahay kitaabka horan kusoo marnay haddaan isweydiino rag waa wada hayaan soo ma maasha allah baabkan waxaynu uga warramay min xayu luga maxaa la dhaha horta ishtiqaal wa min xayu lisilaaxna waynu uga warramay isilaaxaanna maxaa la dhahdaa arkaanu leeyahayna waynu sheegi arkaantaasi shuruud ay leedahayna waynu sheegi kayfa yucrab see loo icraabaana waynu sheegi saxiix walalah waa basid marka waana laba beydo keliya waya luqada maxaa la dhahdaa luqada waxaa la dhahdaa waa masdaru ishtagala yashtagilu ishtigaala sarfigaynu ku baranay ishtagaladii khumaasigaa soo geli masid iftaala masterkeeda wey ishtaala yashtailu ishtiaala waa master halkaa weyan ishtiaal haddeed soo koobtidna haddaynu soo koobno waa did farade didu alfara kitaabka horena saasaynu niri kolka mutamiyada soo waa did lfara janis ku ka soo horjeeda mashquul iyo fara muna soo kala horjeedin dawantun waa did lfara baa la dhada istilaaxa miya istilaaxa waxaa la dhahdaa an yataqadama smun wayata'ahara canhu ficlun mutasarifun ow wasfun mushtailun bilcamali fii damiiri dalika alismi saabiqi mutamimadaaba lafti yeersa matnigu saara sooma waa intuu madxiftiyeesa waxaqiiqatu weliba isagu ka ohanaya mutamimada sooma waxaqiiqatu ay waxaqiiqatulistiqaali buu ka ohan horaynu soo marnay an yataqadama smun ismi waa in xagga hore lagu sheego wayata'ahara canhu ficlun ficilna waa inuu ka dambeeyo o wasfun ama wasfuwa inuu ka dambeeyo wasfiga ficilka iyo wasfiga oo mushtaqilun ku mashquulay bilcamali ku camalfal fii damiiri dalika ismi saabiqi ismigaa hore damiir u noqonaya ya ayay ku mashquuleen oo ay kaga mashquuleen ismigaa hore inay ku camal falaan xaqiiqadiisu waa inta xaqiiqadiisu waa inuu ismi xagga hore lagu sheego ficilna waa inuu dambeeyo ama wasfu waa inuu dambeeyo damiir ismigaa hore u noqonaya ee saabiqa ana waa inuu he ku mashquulo ficilkani ama wasfigani waynu isla fahnima haye waxaynu haynaa min xayu alluga wa min xayu almacnana waynu haynaa min xayu alisilaax afwan soo ma arkaan buu leeyahay marka tirar ayuu leeyahay arkaantiisu waa afar saddexna waad odhan kartaa kow shaakil laba mashquul saddex mashquulun canhu afar ishtiaal haddaa ishtiaalkaas ka daysid waa baabkan marna waa camalka la qabanaya laftiisa ishtiaal la dhada saxiix wala la shaakil waa ismu faacil waa maxay mashquuliye mashquul waa ismu mafcuul la mashquuliye mashquulun canhu laga mashquule saxiix wala la waa saddexdaa rukni adaad ishtigaalka keentidna waa camalka la qabanayo la samaynayo saxiix wala la haddaba u fiirso tusaalean doonaynaa inaynu soo dhigno aynanu soo saarno tacriifkii aynu ku dabaqno kadibna arkaanta aynu ka helno zaidan darabtuhu ismi ma horeeya culim waa horeeya meesha ficil ma yaalla mutasarifi ha damiir ma la xidhiidhsan yahay u noqonaya ismiga hore ha xaqiiqadiisa horta ma haynaa tacriifkiisi ma haynaa waan haynaa arkaantii haddaba aynu ka soo marhno zaydan waa maxay waa mashquulu canhu waa kii laga mashquulay darabtu waa maxay waa mashquulkii mashquulay huda yara la xidhiidhana waa maxay waa shaaqihkii wax kale kiciye sooma hadaa yar baahe ayaa waxa weeyaan ka mashquulisa ficilka ismigaa hore inuu qaato u ku camal falo hadda ma isla fahne arkaanti waan fahnima shaakil waa hada mashquul waa ficilka mashquulun canhu waa ismiga hore waan fahnima haddaba ismigaasi saddexdaasi rukni mid kasta arkaan buu yeelanaya mid kasta wuxuu yeelanaya man jeeda cafwan iyagii baa arkaane mid kasta wuxuu yeelanaya shuruud buu yeelanaya maxaa u horeeya zaydan darabtuhu maxaa uga horeya tusaala mashquul can uga horeya soo maa mashquul canhu shan shardi buu leeyahay shan shardi ayuu leeyahay shanta shardi waynu qaadana sooma shanta shardi awala an yataqadama waa inuu xagga hore maro hadduu xagga dambe mara ka waran darabtuhu zaydan ka waran ya dee xaqiiqatul ishtiqaal ma haysid laakin waa naxwi hadday caraab lagu idhaha zaydantu waa iska bedel wey saxiix wala la an yataqadama waa inuu xagga hore maro soo shardi maayno laba wa an yaqbala alidmaar idmaarna waa inuu aqbalo in damiir uu noqon karo waa imisa laba wa an yakuna muxtaajan ilaa maa bacdah waxaan ka dambeeya waa inuu u baahan yahay waa imisa saddex wa an yakuna saalixa lilibtidaai in hadalka lagu bilowdana waa in usuubado oo mubtida noqon karo waa imisa afar wa anlaa yatacadada waa inaan u tacadudin waa imisa shantaas baa loo shardiyaa mashquulun canhuga shantaasaa u xifdi ixtiraazaadkooga iyo waxaa looga jeegana mar kale insha allahu taala fahmi doontaa ya lakin iyaga duuduubaanta waa ina kugu adkaanaya bal shantaas ka xifdi shanta maxaa u an yataqadama waa in horeeyo isagu laba waan yaqbala idmar idmarna waa inu aqbalo in damiir u noqon karo haye wa an yaxtaaja wa an yakuna muxtaajan ilaa maa bacda waxa ka dambeeya mid u baahana waa inuu yahay saddex wa an yakuna saalixan lilibtida mubtadana waa inuu noqon karo imisa afar wa anlaa yatacadada waa inaan u tacadudin oo aan u badan wa imisa shantaas baa loo shardiyaa mashquulun canhu ka laga mashquulayo maxaa ku soo xiga zaydan darabtuhu mashquulki waa kusoxiga soo ma mashquulka laba shardi baynu shardeen laba shardi ulahaan jir labada shardi maxay ahaayeen awala an yakuna saalixan lilcamali fi ma qablah waxaan ka horeeya waa inu usuubado inu ku camal fali karo mala mutamidi baynaan soo jilcin soo ma an yakuna saalixan lilcamali fi ma qablah maxaa looga jeeda bimacana ficilku waa inu mutasarif yaaba looga jeeda mutasarif ila ficilku markuu mutasarif inbu mafcuulu gudbi karaa ma waa inaan qaasir ahayn laazim waa inaan ahayn an yakuna saalixa lilcamali fi ma qabla waa shardiga koowaad oo mutasarifnimo looga jeedo shardiga labaad wa an yakuna muttasilan bilmashhuuli an mashhuul canhuga waa inay isku xigaan tacadudka maxaa lagugu diidayay waa inay isku xigaan baa loo bahanya saxix wala la waa inay isku xigaan mashhuul canhuga laga mashhuulay iyo mashhuulka mashhuulay waa inay isku xigaan labadaa shardinayaanu xidhnay mashhuulkii baanu xidhnay maxaa inoo haray shaakilka isagu waa hal shardi baa loo shardiya halka shardi waa maxay an yakuna damiran waxaa kaloo oran kartaa anlaa yakuna ajnabiyan can ilmashhuuli canhu mashhuul canhuga waa inaanu ajnabi ka ahayn maxaa loo jeedaa tusaale waxaa tihi zaydan darabtuhaa darabtuhaa haadani zayd ma noqonaysa ajnabi ka tahay hadday tiri adi waran zaydan darabtuhuma ma noqon karta damiirkani ajnabi buu ka yahay mashhuul canhugii marka waa inuu noqdo damiir mutaabaqaynaya waxaan hore oo ajnabi waa inaanu ka ahayn oo uu noqdo zaydan darabtuhu hadda unifaanimaha marka waa mise shardi waa sideed shardi shan aynuu dhignay mashquulu canhuga laba aynuu dhignay mashquulkii mid aynuu dhignay shaakilka mayna sideed ayn sideedaa shardi un jaabada gasho baabidkiisiina waad haysaa ama xaqiiqadiisii meel kasta waad kasoo saari kartaa marka waay maxaynu haynaa ko tacriifkiisi min xayu luga laba tacriifkiisi min xayu listilaax saddex arkaantii afar arkaantu shuruudaha ay lahayd maxay noo kayfa yucrab see loo icraabaa see loo icraabaa de sheekha inoo sheegaya saxiix olala sida loo icraabo sheekhaynuu daba fadhiisanana wahaakadaa in qulta zaydan numtuhu wakhalidun darabtuhu wadimtuhu haddaynu soo taqdiiminana waxaa kuugu banaan laba in la rafciyo iyo in la nasbiyo misl in la rafciyo iyo in la nasbiyo haddii la rafciyo maxaa lagu rafcinayaa mubtadanimaa lagu rafcinayaa jumlada ka dambaysaana maxay noqonaysaa khabarkiibay noqonaysaa misle fani ya weliba rafcahaaba raajixa limaada licadami ixtiyaajihi ilaa taqdiirin wax loo soo qadqadaro isaga uma baanada ma u baahan yahay maya tusaale zaydun sheekhaaba ku yidhi zaydun numtuhu zaydun waa maxay waa mubtada waa kii kulaa mashquulu canhu waa an yakuna saalixa lilibtida inuu mubtada noqon karo waa inuu subado soo ma wakaad waad ka fahmi kartaa zaydun waa mubtade mubtade inuu noqdana usba waa ismi macrifaad sooma ismi calama wey haye zaydun waa mubtade luntuhu waa ficil iyo faacil iyo mafcuul hadihi اljumla waqacat khabara ayna raabit waa damiirka de saxiix wala la jumladu markay khabar noqonaysa intii may tahay jumla nidaa'iya may tahay la wa anlaa takuna musadaratan bibal wa bilaakin wa bixtaa may tahay la raabid waa inay wadato sooma wadato mayna saxiixayn kalkii ku daba markaa zaydun haddaynu godno maxaynu ka dhignay mubtadaynu ka dhignay jumlada ka dambaysana maxaynu ka dhignay khabar baynu ka dhignay nabi zaydan lumtude haddaynu sidaas in idhahnina zaydan waynu nasbinay maxaynu ku nasbinay mafcuulnimaynu ku nasbinay maxaynu ku nasbinay mafcuulnimaynu ku nasbinay waa mafcuul yuu mafcuul u yahay ficil maxduufa oo go-an loona gooyo wujuuban saxiix walala loo gooyo waajibnimo ayuu mafcuul yahay ficilkan dambe alumtuhuna waa maxay jumladaasi maxal icraabka kuma le jumla munfasiray noqonaysaa maxay noqonaysaa jumla munfasira laa maxala lahaa min alicraab bay noqonaysaa ficilkaasi maxaa waajib loogu gooyey mutamiyadan kasoo baran mufasirka iyo mufasarka laa yajtamicaan wlmufasiru wlmufasaru laa yajtamicaan lumtuda dambe waa maxay waa mufasir waxbay cadaynaysaa mufasarkii la cadaynayana wuu go-an yahay cadeeyaha iyo cadeeyaha lama kulmi karo waa qaacida xifdi wlmufasiru wlmufasaru laa yajtamicaan si kale udhig tan meesha taallaa waa ciwad ka meesha ka maqana waa muawad canhu waa kii laga soo bada qaatay wlciwadu wlmucawadu canhu laa yajtamicaan labadakaad aragtidba qaacido haysa labadaba saxiix walalah saasay waajib unoqotay waa meelaha la gooyo mafcuulka ficilka ama caamilka ku camal fale ee wujuuban loo gooyo imse mawdu waan jiri toddoba waan jiri toddoba bayd baan ku jamcinay kolkaan mutamida marin yaa xasuusan wujubu xadfi caamili lmafcuuli bih fi sabcati min almawaadici lmathal wa shibhuhu wاlاkhtisaasu wاnida taxdiirun iqra washtiqaalu can camal soosaa maynaan so odhan jirin bartaasaynu kusoo sheegnay intaasuu kamid yahay marka baabkan baabulishtiqaalka la dhahdaa waxa uu kamid yahay mafcuulka caamilkiisa waajibnimada loo gooya ayaa uu kamid yahay mayna basidayn maxaa kuu laaban marka labada bayd waa laqmadoodii usoo maade waxa kuu hadhay ma jirasha wuxuu yidhi whakada in qulta zaydun lumtuhu wakhalidun darabtuhu wadimtuhu farafcu fiihi jaa-izu wanasbu kilaahumaa dalat calayhi lkutubu baabulishtiqaal intan una xifdi baday mayna saxaxayn wuxuu ku yidhi wahakada wahakada walmru walxukmu hakada arrinka iyo xukunku waa sidaa tashwiiha meesha yaale in qulta haddii aad tidhaahdid zaydun zayd lumtu waan canaantay anigu hu zayd wakhaalidun khaalid darabtu waan garaacay anigu hu khaalid wadimtu waan dulmiyey anigu buu yihi hu khaalid farafcu rafco godaal jaa-izun mid bannaan weeyi fiihi ay fii dalika ismi lmutaqadimi ismigaa xagga hore lagu sheegay in la rafciyo mid bannaan weeyi wanasbu nasbana jaa-izun mid bannaan weeyi fiihi ay fii dalika ismi lmutaqadimi kilaahumaa rafcaha iyo nasbaha mid wal oo ka mid a dallat waxa tusisay alkutbu y alkutubu kutubta ayaa tusisay alayhi madkuurka alayhi madkuurka taas kaga warrama somaari dee dib loogu noqon maayo hadday icraab tahayna waanu tilmaannay si loo icraabayey arkaantiisii waan sheegnay wax kuu laaban ma jiro soo ma zaydun lumtuhu haddaba u fiirso mafcuul marka aynu ka dhigno ee aynu nasbino ficilka aynu soo qadarayno waa ficil sideeya ficilkaasi waa ficil lafdan waa macnan kala a ficilkan mufasirka ayaa meesha yaalla xilima haddii uu noqdo shaakilku damiir hadduu shaakilku damiir noqdo oo iminka eeg shaakilkii intaba waa ma lumtu iyo darabtu iyo dumtu intaba muna damirayn ficil inta lamid un soo qadaraysaa lumtu zaydan lumtuhu darabtu khaalidan darabtuhu aye wdumtu khaalida ay damimtuhu mana san saasumay noqonaysa laakin hadduu mulaabis noqdo ama uu sababi noqdo soo mulaabiskii ma garanaysaan eh, matniga saari ama uu sababigii noqdo maxaa la samaynayaa macnaha ficil laga fahmaya ayaa lasoo qadaraya tusaale waxaa tidhi zaydan darabtu akhaahu zayd waxaan garaacay walaalkii baa tidhi iminka shaaqilku waa maxay waa mulaabis waa ismi huwan damiir u noqonaya mashquulu canhuga dee soo ma de waa mulaabis ama waa sababi maxaa la samaynaya marka odhan maysid darabtu zaydan darabtu akhaahu hadalkaagu been buu kaa noqonaya been buu noqonaya inaad been ku hadasho noqonaya limaada dee akhaad garaacday zayd maad garaacday maad garaacday darabtu zayd maad iska leedahay zayd baan garaacay darabtu akhaahu walaalkii baan garaacay haye ciddaad garaacday waa akha laakin sid maad garaacin macno ka dhalanaya ficilkan waa inaad keentid ficil eh, macnihiisa ka dhalanaya oo zayd markaad garaacday wax alla waxad akha markaad garaacday zayd wax alla waxaad ula hadhi ma jiro sheekh waxay ka dhigan taha markaa waad ihaanaysatay zayd ahantu zaydan darabtu akhaahu zayd baan ihaanaysta o walaalkii baan garaacay saxiix wala la markaa ag iska ilaaliya ficilkaad soo qadaraysan hadduu wixii damiir waa ficil lafdan wa macnan kala mid a yahayna waa maxay waa ficil laga fahmayo macnaha de saxiix walala itaasina waa iska min baabi alfaa'ida waxaa meesha inoo taalla lumtu ficilkaasi lumtu ihi waa laama oo canaantiya weeyaan min allawm ba laga kana wa citaabkii weeyaan dhinaca kale haddaynu udhigno malaa xagga sarfiga inu jallana imika inu ku dhex jirnaaye waa ajwaf waawiya ajwaf waawiya wey weli maynaan gaarin waa min dawaaci dam buu kamid yahay qaala yaqulu oo kale weeyaan laama yaluumu halkaasuu inoogu iman doona sidaa aawadeed baabka markaynu gaadhno baabu itisaali damiiri damiirka marka lala xidhiidhinayo ficilka marka lala xidhiidhinayo wuwugi doona oo cayntii caynta waa la xadfi doonaa kadibna ficilka si qaab baa loo xarakeeya fadiisa lumta sababta loo goday qulta sababta fadeeda loo godayo eeg halkaas sarfaynu ku baran doonaa wadimtudan lafteedu waa ajwafyaayiya baaca yabiicu bay lamid tahay daama iyo diimu weeyaan sidaa aaweed waa ka dimtu ku yidhi bitu iyo dimtu iyo saasaa la odhan doona marka taada lala xidhiidhi halkaasaan ku gaari doonaa insha alla iyadna waa ajwafyaayiya kilaahumaa dalat calayhi lkutbu kitaab kutub baa lagu jamcin jira soo ma taada wuxuu raabay marka waa daruuratu annadmi alkutbuna culimada qaarkood waxay wa iska takmilat lbayd qaarna waxaay leeyihiin kutbige waxaa loo jeeda kitaabu siba weyhi baa looga jeedaayo waxa loo jamciyey waa litacdiim weyneyn la weyneynayo waayo waa ciddii ugu horreysay ee dhigtay baabkan loo yaqaano baab ishtiaal bay dhade kaa doontidba gudayso adu waa iska tamaamulbeyde waxaa loo reebay waa daruratu nadmi wey dallat calayhi damiirkani wuxuu unoqonayaa kilaahuma calayhima marka muxuu odhan waayey calayhima wuxuu odhan waayey u fiirso lafdiga kilaa la idhaahdaa lafdi ahaan waa ka mufrad macno ahaanna waa ka musane markaa lafdigiisa hadii aad eegtid mufrad baad damiirka ugu celinaysaa haddaad macnihiisu eegtidna tafniyaad ugu celinaysaa labaduba waa jaaza wajaaza haddaad tafniye aad u celisid macnihii baan eegaad odhanaysaa haddaad haddaad lafdiga eegtid oo mufrad haddaad mufradnimo ugu celisidna lafdigaan eegaad odhanaysaa cid kugu haystaa ma marka masle fahnaynta bushi labaad baa kugu iman kara wahakada tashbiih baa yaalla meesha maxaynu kasoo sheekeynayna iminka fajaalisun wamaisun qad rufica waqad ujiisa rafcu wanasbu maca wahakadaa saasoo kale sida jaalis iyo maisba loo rafciye loona nasbiyey ayaa zaydan numtuna loo nasbinaya loona rafcinaya tashbiiha meesha yaala sooma tashbiiha iska ilaali waa tashbiihu muطlaqi rafci bimuطlaqi rafci tashbiihu muطlaqi nasbi bimuطlaqi nasbi waanad fahamtid eeg wejka iyo tawjiiha aad marinayso waanad kala fahamtid mais iyo jaalis markaad rafcinaysa maxaad ku rafcisay khabarnimaad ku rafcisay markaad nasbinaysana maxaad ku nasbisay xaalnimaad ku nasbisay rafcuhu rafciun buu lamid yahay e xagga rafcanimun bay ka iyo xagga nasbanimadun bay kamid yihiin wejiga loo rafcinaya ama loo nasbinaya wuu kala duwan yah waana saa ufahamti oo kolkaynu zaydun rafcinano halkan mubtadanimanu ku rafcinana jalis iyo mis markaynnu rafcinaynana khabarnimaynu ku rafcinaba halkan markaynu nasbinayno zaydan maxaynu ku nasbinanaa mafcuulnimaan ku nasbinana jalis iyo mis markaynu markaynu nasbinaynana xaalnimaan ku nasbinayna mana culma basidayn taana wayna fahantaan wuxuu yidhi wahakadaa ay walamru amarka iyo walxukmu iyo xukunku hakadaa saas oo kale weeyi in qulta haddii aad tidhaahdid zaydun zayd lumtu waan dagaalay oo waan canaantay hu zayd wa khaalidun khaalid darabtu waan garaacay hu khaalid wadimtuhu waa aan dulmiyey farafcu rafco jaa-izun mid banaan weeyi fiihi ay fii dalika ismi lmutaqadimi wanasbu nasbana jaa-izun mid banaan weeyi maxaan usoo qadaraya xadfu thani lidilaalati lwal kan labaad waa laga gooyey maxaana looga gooyey lidilaalati lwal ka horeyna tusinaya de ukulahaa daaimun wadiluhaa ukulahaa da wadiluhaana waa daa'im laakin maxaa looga xadfay ka horeyna tusinaya de kilaahumaa rafcaha iyo nasbaha mid wal oo kamida dallat waxa tusisay alkutbu ay alkutubu kutubta ayaa tusisay calayhi madkuurka madkuurka halkaana maxaanu kaga baxnay baabu alishtigaal wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk